alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennani waa kii sagaalaad ee ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa sheekh moxamed ibnu saalim albeyxaani raximah اllahu tacaala alxadiidu taasicu wahalaaثuun xadiidka soddon iyo sagaalaad can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna nebiya nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa yu'min ma rumayn laa yu'minu ma rumayn wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'minu ma rumayn wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'minu ma rumayn qiila waxaa la yidhi waman yaa waayo yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama alladii kii laa ya'manu aysan aamin ka ahayn jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu sharkiisa iyo dhibabkiisa ilaahay baan ku dhaartay kaasu inuusan imaan lahayn rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuuna tusinayaa adoon lagu dhaarsan inaad dhaaran kartid makaanka meesha iyo maqaamka markaa la joogaa hadal ku munaasabo in la adkeeyaa haddii ay meeshaa ka jirto cid nebiga inta kitaab ula soo baxday noo dhaara tiri maysan jirin kow markaan waa midda labaad ee bulshada uu la hadlayaa waa saxaabadiisi nebi maxamed waxaan run ahayn inuusan sheegaynin bay aaminsan yihiin yihiinoo waa ku kalsoon yihiin waana sida qofka iimaan kale lagu yaqaano wa maca daalika wuu dhaaranayaa wuxuu leeyahay wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wala saddex jeer buu ku celceliyey maxaa keenaya inuu nebigu sidaa ugu celceliyo xuquuqda darisku wuxuu rabaa inuu adkeeyo nebigu sal alla alih wasalam waxaa isweydiin mudan marka si deriska xuquuqdiisa loo ilaaliyo derisku maxaa la yidhaahdaa derisku culummadu waa ku kala aragti duwan yihiin qoloba waxbay ku qeexdaayo qolyo waxay leeyihiin waa afartan guri oo hortaada ah iyo afartan kaa dambaysa iyo afartan midigtaah iyo afartan bidixda qolyo waxay leeyihiin masaajidka aad joogtay marka laga addimo cid kastoo addinka masaajidkaasu uu gaaro baa deriskaaga ah qur-aanku wuxuu sheegay magaalada dadka wada degan daris inay yihiin halkii magaalo dadka wada degan baa deris inay yihiin nebiyullaahi maxamed oo madiine jooga qolyo munaafiqiin ahoo dhib badnaayoo nebiga dhibi jiray sala allahu calayhi wasalama baa nebigu qur-aanku ka hadlayo wuxuu ilaahay lahaa uma laa yujaawiruunaka fiiha magaalada madiina dhexdeeda kugulama darsi doonaan madiine dadkii la deganaa baa nebigu wuxuu ka cabirayaa jaar qur-aanka sidaa cabirkiisaa marka la maro marka nairobi dadka inaala degan oo dhani daris bay noqonayaan dadka nairobi inaala degan daris bay noqonayaan mar hadday sidaa tahay qof kasta oo deriskaaga ah curfiguna kollay saamayntiisu leeyahayo caadada iyo dhaqanka meesha ka jirta wixii deris loo yaqaana maadaamuusan sharcigu si gooni u xadidin cumuumaadka guud maahane waxaa weeye curfiga laftirkiisu curfiga aan xumayn waa la tixgelinaya qof kastaoo dariskaaga ah waxaa soo gelaya muslimka iyo gaalka waxaa soo gelaya qofka ilaahay ku xidhan oo caabidka ah iyo midka faasiqa ahoo ilaahay ka fog waxaa soo gelaya qofka saaxiibkaaga ah iyo qofka cadowgaaga ah waxaa soo gelaya qofka qariibka ah oo magaalada musaafirka ku ah laakiin deris kula noqday iyo qofka magaalada kula deganaa waxaa soo gelaya qofka deriskaaga ah laakiin dhibka kugu haya iyo midka deriskaaga ah ee dheefta iyo waxtarka kula daba taagan waxaa soo gelaya qofka ajanebiga kaa ah iyo qofka qaraabadaada ah waxaa soo gelaya dadku say u kala dhow yihiin iyo say u kala fog yihiin intaasoo dhan baa waxaa la rabaa wixii dheefoo aad leedahay aad u awoodid oo wanaag ah inaad ku biirisid wax allaala wixii shar aad leedahay oo xaggaagaana ah inaad ka haysatid wixii xaggooda kaaga yimaadana inaad u dulqaadatid darisnimo wanaaggu waa kaas nebigeenna sala allahu caleyhi wasalam xadiid buu wuxuu ku sheegay man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay rumaysan aakharana rumaysan fal yuxsin ilaa jaarihi deriskiisa wanaag iyo samaha u sameeyo haddaad ilaahay aakhara rumaysan tahay deriskaaga wanaag gaarsii wuxuu xadiid kale nebigu ku sheegay qofkii ilaahay aakhara rumaysan fal yukrim jaarahu deriskiisa ha maamuuso ha karaameeyo wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalama qofkii ilaahay aakhara rumaysan falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuusan dhibin dhibkiisana laguma ogolaa dheeftaadana gaarsii baa lagu leeyahy waxaa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalama lan yasniya rajulu bicashri niswatin toban haween ah inuu ninku ka sinaysto iyo qoyska la degan oo deriskiisa ah reerkiisa ama gabadha joogta inuu ka sinaysto waxaa shar iyo aafo badan halka qof reer oo dariska kula ah qofka dumarka u joogta inaad ka sinaysatid sababtu maxay tahay toban kale oo aan deris kula ahayn inaad ka sinaysatid iyo qoyskii dariskiisa dariskaaga ahaa reerkaas gabadh u joogto inaad ka sinaysato ama tuuqaba qaba ha noqoto ama tuu dhalay ha noqoto waxay culimmadu leeyihiin qoyskan dariskaaga waa qoysa isku kalsoon waa isu dhowdihiin ee dadkaad iska xigtaan wixii guriga soo gelayay wixii ka baxaya iyo macluumaad badan baa la kala hayaa kalsoonidii noocaas ahayd oo kaala dhaxaysay inaad khiyaano ku badashid iyo gogashii reerka inaad u dhaadhacdid dunuubtaasay leegta dunuubtaasay leedahay inaad toban reer inta u tagtay wax ka xadid iyo qoyska deriskaaga inaad wax ka xadid waxaa dhib yar toban qoys inaad wax ka xadid oo kaleeto laftirkeedu waa kabiira min alkabaa'ir laakiin labadaa markay simaan halkaa qoysoo dariskaaga ha ka shar badan kuwaa kaleeto ayib dariska waa in la ilaaliya marka sidaa awgeed baa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah jannada ilaahi ma galo qofka aan dariskiisu sharkiisa aamin ka ahayn u fiirso jannada geli maysid haddaad dariiskaaga dhiftid u fiirso iimaan ma lihid dariiskaagu haddaysan sharkaaga aamin ka ahayn u fiirso toban qoys oo aad ka sinaysatid xaasaskooda ama gabdhaha u jooga iyo qoyska deriskaagaa ah hal qof oo u joogta tanubaa shar badan marka deriska hawshiisu hawl fudud ma aha sidaa awgeed baa nebigeennu ku lahaa sala allahu caleyhi wasalam saxaabi saxaabada ka mid a ah isagoo la dardaarmaya axsin ilaa jaarika takun mu'mina deriskaaga wanaag u samee mu'min ayaad noqonaysaaye ninbaa nebiga weydiiyo yidhi nebi allow inaan derisnimo fiicnahay see ku ogaan karaa markaasuu yidhi dadka deriska kula ah hadday kugu yidhaahdaan waad fiican tahaa qof derisnimada ku habboon baata kalsoonida noocaasa ah hadday ku siiyaan dadku waa shuhadaa ulahay fil ardi dhulkaanay ilaahay markhaati uga yihiin ayib nebigeenna waxaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam qof dumar ah oo salaad badan oo soom badan oo sadaqo badan saddexdoo waa saddex camaloo jannada ilaah lagu galo hal cilay leedahay li gabadhaas maxay tahay tu'dii waxay dhibtaa jiiraanahaa dariskeeda bilisaanihaa carabka alaab kama xado gacanta wax ugama geysato laakiin carabkeeday dadka dariskaa ka dhibtaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi laa khayra fiihaa wax khayra ma leh oo salaaddii meeday waxba ka soo qaad ma leh oo soonkii meeyey laa khayra fiihaa oo sadaqadii meeday laa khayra fiihaa wax allaala wixii khayr ahay o dhan buu nebigu ka anfiyey sal alla alih wasalam intaa keliya nebigu kuma dayne hiya min ahli naar buy gabadhaa sheegaysaan waa ahlu naare ahlu janno ma ah maxay ku mutaysatay dariskii dhibka ay dhibaysay mid kalaa loo sheegoo layidhi heble gabadha la yidhaahdo mana salaad badna shanteeda wakhti unbay ilaashataa mana sadaqa badna laakiin dariskeedu waa ka badbaadaan waa ka badbaadeen sharkeeda gabadhaasa ahlu jannahuy nebigu sal alla alih wasalam sidaa awgeed cibaadooyin badan oo aad samaynaysa waxaa kaa galaafanaya xuquuqda dadka aadamaha ah oo aad ku tacadinaysa nin saxaabiyaa nebiga u yimid markaasuu nebi allow dariskaygii baa i dhibay guri baan wada degannahay naftiibu ii keena markaasaa nebigu wuxuu yidhi alaabtaada waddadaa shaarica ahoo dadku ay marayaan ku soo daadso inta guriga kala soo baxday alaabtiibuu guriga ka soo saaray waddadii dadku ay marayeen ayuu alaabtiisii soo dhigta gurigiina waa ka soo baxayba qof allaalo qofkii soo mara war alaabta maxaad meesha u dhigata markaasuu yidhahdaa dariskaygaa i dhibayoo alaabtii baan dhibkiisa ugala soo baxo halkaa usoo dhigtay markaasi waxay dhahan lacnada alla kugu ri ruux muxuu ahaa hadda waddadaas sigiiska hormarta maalinkii oo intaasoo qofu marayso mid walba leeyahay lacnada kugu dhacday ninkii itixaan baa ku dhacay marka dariskiisa dhibi jiray nebigu u yimid markaasuu nebi allow ummaddii waxaan kala kulmay dhib qof allaale qofkii waxaa weeyaan i arka waa i lacnadayaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi faqad lacanaka allaahu qabla lacnati innaas intaan dadku ku lacnadin baa ilaahay ku lacnadaybu ilaahaygii ku abuurtood addoonka u ahayd baaba lacnadiisa kugu ridaybu markaasuu wuxuu yidhi nebi allow waxaan kaa codsanayaa ninkii in la ii soo celiyo dariskaygaha ninkiibuu raadiyey ballan ilaahay waxaan kugu qaadayaa buu yidhi dib dambe inaana kuu dhibina gurigaagii ku soo noqo alaabtaadii soo cesho marka dariska xuquuqdiisa waa in la ilaaliyo baakinka meeshaad baaburka ku baakimanaysid haddii deriska ilinkiisa iyo ay dhibaysa ka ilaali buuqa iyo waxyaalaha qayladaa ka ilaali muusiqadoo kaleeto xataa waxaad daaranaysa qur-aan hadduu yahay oo intaad tiifigii shidi qur-aanka cirka geysid dariska dadka kula degana laga yaabo dad xanuunsan oo waayeella ah oo dhiikar qabo oo sonkor qabo oo hurdaduba ku yar tahay adiguna aad tiraahdo qur-aanka ilaaha ku dhibsanaysaa miyaa shaydaan baat jin baa kugu jira aad tidhaah war jin kuma jiro qofku ee qur-aanka adugu dadka ha ku dhibi oo qur-aanka ilaahay dadka ha nacsiini waxaa la mida ah dadka sigaarka iyo daraagiska isticmaalaya oo deriskii dhibaya dadka nadaafadda ku liita oo guryaha muslimiintaoo deriskooda ah hortooda qashinka iyo balaayooyinka keenaya ayagana hawshaasi waa derisnimo xumo waxaa la rabaa deriska inaad dhibkaaga ka ilaaliso wax dhiboo aad leedahay af adin midna uusan soo gaarin ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu anna nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'minu ilaahay ma rumayn oo imaan saxa ma leh wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'minu ilaahay ma rumayn wallaahi laa yu'minu ilaahay ma rumayn saddex jeer buu nebigu ku celiyey caadada iyo dhaqanka nebi maxamed baa wuxuu ahaa hadalka inuu saddex jeer ku celiyo asagoo faseex ah oo qof wax cabiroo bani aadama ah oo nebi maxamed ka fasaaxo badan uusan jirin oo caaisha ay tiri hadalka nebi maxamed uu hadlayo qofkii qalin u qaatoo yidhaahda waan qorayaayo waan tirinayaa wuxuu awood u leeyahay inuu tiriyo sida hadalkiisa u kala dhigdhigan yahay u faahfaahsan yahay isagoo sida ay tahay markuu dad u yimaado meel fadhiyo uu salaamayo wukuuc uu salaami jira saddex jeer hadduu isti'idaan dalbayo saddex jeer buu idan dalbayaa hadduu raba inuu howl si xasaasiya uga hadlo dadka u dareensiiyo wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu way mudan yihiin arrimahanoo kale marka in lagu celceliyo ama dhaar ha lagu kaabo ama wakhtiyaal badan haloo caqido ha loo qabtee qiila waxaa la yidhi waman yey yihiin dadka aad sheegayso aad leedahay ilaahay ma rumayn yaa rasuulallahi rasuulkii allow halkaana waxaan ka faa'iidaysanaynaa sheekhaagu ereyga uu yidhi haddii aad fahmi weydid ama intuu war sheego oo warkii wax kaa raacaan inaad weydiin karta istifsaar oo aad odan karta maxaa laga wadaa warkaa qaala nebigu wuxuu yidhi alladii kii laa ya'manu aysan aamin ka ahayn oo nabad aysan ka filanaynin jaaruhu deriskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa dhibaatooyinkiisa deriskiisu ruuxaysan beri iyo ka ahayn ama ammaan ka ahayn ruuxaas wey ruuxaan ilaahay rumayno imaan saxa lahayn rawahu lbukhaari wa muslim alxadiidu alarbacuun xadiidka afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii iطalaca fiiriya fii beyti fii beyti qowmin qolo guryo gurigood biqayri idnihim fasaxooda la-aantii ayagoon u fasixin faqad xalla waxaa u bannaanaaday lahum qoyskaa gurigaa deggan an yafqa-uu inay soo ridaan caynahu ishiis rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa guryaha islaamku aad arkaysidoo magaaladaas inuu degannahay ka wada dhisan dad baa ku asturan dad ilaahay isu xalaaleeyey dad waxa weeyaan shakhsiyaadahoo ceebtooda iyo cawradooda ku asturta waxaa guryaha loo dhistay oo albaabada loo xidhanayaana waa qofku meeshiisaas inuu ku asturnaado albaabkii laga xirtay iyo daaqaddii laga xirtay qofka raba inuu ka dhex duso oo la arko asagoo daaqadda reeraha ka fiirinaya meelaha daldaloolka ah iyo albaabka idan iyo fasaxna aan u qabin qofka noocaasa dadkaa waxaa u bannaan isagoon arkaynoo meelaha iska fiirinaya inay isha mudac iyo irbad ka geliyaan iyo irbad way u bannaanta ishiina hadday sidaa kaga soo dhacdo qisaasna male magna male leh leanna ishiisii asagaa meel xun ka riday nebi moxamed baa gurigiisa albaabkii daaqadiisa nin fiirinayabaa nebigu arka kaasaa nebiguna wuxuu soo qaata mudac ninkiibaa marka wuxuu arkay suu meesha u fiirinaya bir yaroo meesha marayso ishiisa kusoo socota markaasuu carara wuxuu nebigu yidhi hadduu sii taagnaan laha biu jurduq baan kaga siin laha waa ka gelin laha biu nebig sal alla wasalam maxaa yeelay ishaadaana waxay ku dhacaysaa dad islaam oo iska dharyaraystay oo cawradoodii bannaanka taallo oo aan kaa asturnayn idanna aadan u qabin inaad aragtid xubnahoodana dee xaaraan ay kaa tahay dadka noocaasoo kaleeta ah inaad ceebahooda fiirfiirisa waxay keenaysa gabdhaha khayr allaha siiyo haddii codkiina hoosa u dhigan kartaan u dhigta ayib waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay ishaadu xadkeedii inay ka soo gudubtay sidaa awgeed waa la tuuri karaa ayib caliy bnu abi aalib wakhtigiisii baa ibnuqayim wuxuu sheegay kitaabkiisa duruqulxukmiya wuxuu kaga hadlay ninka qaadiga ah waxyaalaha uu deliishan karo iyo muwaasafaadka iyo tilmaamaha looga baahan yahay marka wuxuu keenay wakhtiga caliy bnu abi aalib baa waxaa la keenay nin ninkaas nin baa cayrsaday nin meel marayaa inuu soo cayrsado inuu diluu raba mid kalena waa u qabtay kii ninkiibuu inta soo gaaray buu dila meesha waxaa taagnaa mid saddexaad oo ninkan marka la isu qabanayo oo la dilaya arkayey awoodna u lahaa inuu ka qabto fara aan u dhaqaaji cali uu xukun baa lihi wuxuu yidhi kii wax dilay ha la qisaaso kii wax qabtayna xabsi daayina ha lagu xukumo yaa soo haray kii fiirinaya soo maaha labada indhood baa laga soo tuurayb hadda ninkan la gelayoo waxbuu dilay kanina la gelayoo dilku qayb ka ahaayoo ninkuu u qabtay laakiin kan indhihiisu maxay galabsadeen ibnuqayim baa wuxuu leeyahay deliil buu haystaayoo xadiidkan iyo kuwa la midkaa u deliishanaya qofkii guri daaqadii fiiriya haddii la yidhi isha in laga soo tuuraa bannaan waxa ugu weyn oo qof daaqad fiiriya u arki kara waa maxay waa qof cawradi waxa ugu weyn u arki karo qof muslim ah oo dhiiggiisu macsuum yahay oo la dilayo oo aad arkayso aadan ka qabanin taasa ka sii weyn biyo qof cawradiisa la arko marka labada indhoodba in laga tura waa saxbi labada indhoodba ha laga tura ayib marka lama ogola dadka muslimiinta cawrooyinkooda in la baarbaaro shanqartooda iyo hadalkooda iyo in loo dhograariciyo indhihiina waxaa lagu yidhi guryahooda ha ka fiirini dhagahana nebigu wuxuu sheegay qofkii dhegaysta dad hadalkood ayagoo karaahsanaya inuu hadalkooda dhegaysto ayaguna goonidooda u faqaya dhagihii uu wax ku dhagaystaa ilaahay qiyaamada wuxuu kaga shubayaa rasaas naar ah oo lagaga dhalaalinaya marka weligaa iska ilaali dadka ceebahooda inaad ama dhegaysatid oo dhegadhegaysid amaad indhahaga ku raadisid ama aad cid u dirsatid taxasuska iyo tajasuska noocaasoo kale tahay lama ogola xaaraam waay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man qofkii iطalaca daalacda oo fiiriya fii beyti qowmin dad guryahood bikayri idnihim idankooda la'aantiis hadduu idankooda ku fiiriyo mushkilo ma leh faqad xalla waxaa u bannaanaaday lahum ayaga an yafqa-uu inay soo ridaan caynahu ishiis ishii uu wax ku fiirinayay ka soo ridi karaa hadduu labadaba ku fiirinayaan labadaba waa ka tuuri karaan rawaahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu alxaadi walarbacuun xadiidka afartan iyo koowaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi matlu lqaniyi qofka qaniga ah meermeerintiisu dulmun waa gardarro qofka qaniga ah oo waxeli kara meermeerintiisu waa dulmi wa idaa goortii utbica la raaciyo axadukum midkiin calaa mali'in mid buuxoo waxaysta falyatbac ha raaco rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa laba qodob qodobka koowaad waxaa weeye qofka qaniga ah oo waxaysta ciddii wax ku lahayd inuu meermeeriyaa dulmi weeyaan waxaa isweydiin mudan marka qanigu waa kee matliguse waa maxay waxay culimmadu leeyihiin qanigu waa qofka xuquuqda lagu leeyay halkaan qaniga halkaan laga hadlayo qanigii caadigaahyo kale ma aha baabkan iyo xadiidkan wuxuu ku saabsan yaha qof xuquuq lagu leeyahay xuquuqdaa lagu leeyahayna awood ula inuu iska bixiyo walow faqiirba ha noqdo hadduu doono maalan kun shilinoo lacagaa lagu leeyahay wuxuu awood u leeyahay kunkaa shilin ciddii lahayd inuu siiyo buu awood u leeyahay ma la fahmo qaniga maanta laga hadlaya waa kaas waa qof xaq lagu leeyahay awoodna u leh inuu iska bixiyo madliguna waxaa weeye waa wixii ku laasimay oo la rabay inuu iska bixiyo inuu dibdhigoo meermeeriyo marka qanina waa sheegnay malina waa sheegnay waa meermeerin xaqaas lagu leeyahay u meermeriy beri isoo noqo beri dambe ima waa kale isu keenkeen awoodna waa u leeyahay ayib meeshaasaa waxaa soo gelaya cid kasta oo xaq ku laasimay oo xaq ku waajibay uu jiro awoodna u leh xaqii inuu guto ciddii xaqa ku lahaydna meermeeriye waxaa soo gelaya madaxweynaha ummadda maamulaya shucuubta uu maamulayaa xaq bay ku leeyihiin iyo shacabku wuxuu u awoodi karo hadduu ka hagrado madlulghaniyi dulmun meermeerinta ruuxa uu xeli karaa cidduu wax u heli lahaa uu meermeeriyaa waa dulmi shacabku waxaa lagu leeyahay xuquuq inay dowladdii wanaagga kala shaqeeyaan haddii ayagoo sidaa samayn kara ay samayn waayaan madlul qaniyi dulmu weeyaanoo xaq ku waajibay oo ay samayn kareen ayay hagradeen waxaa soo gelaya ninka xaaskiisa waxay ku leedahay oo biil iyo nafaqo ah waxay ku leedahay oo xidhiirkii gogoleed ah asagoo u awooda hadduu meermeeriyo madlul qaniyi dulmun waxaa la mida gabadhii la qabay hadday ninkeedii qaabka iyaduna ula dhaqanto xuquuqdii ugu waajibto uu ku lahaa iyadoo u awooda ay meermeeriso madlulghaniyi dulmun waa hadal kooban laakiin wax badan way soo hoosgelayaan nebigeennana waxaa la siiyey jawaamiculkelim war murtiyeed erey kooban laakiin macaani badan xambaarsan madlulghaniyi dulmun qofkii daynta lagu lahaa oo ciddii daynta ku lahayd ay leedahay wardayntaydii isii asaguna awood u leh inuu dayntii iska bixiyo xaggana meermeeriya waa dulmi wadulmu dulumaatu yowma alqiyaama dulmiguna waa mugdiyaal maalinka qiyaame xuquuqda waa in la ilaaliya marka oo qofka muslimka ahi uu ka digtoonaado qodobka labaad waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac qofkiinbaa waxaa la raaciyo qof wuu xeli kara ha raaco waxaa laga wadaa anaa waxaan kugu lahaa dayn intaan kuu imid baad waxaan ku idhi dayntaydii isii markaasaad waxaad tidhi hebel baan dayn ku leeyahay oradoo dayntii ka qaado hebelkaa aan kugu daray hebelkaas aad igu daraysidna hebelkaas aad igu daraysad markaan ku idhi dayntaydii isiina waa nin wuu heli kara dayntiina qirsan waad raacaysaa markaas dayntii hebel baa igu kaa reebay isi baad leedahay qaabkaasaa loola jeeda laakiin qofka uu kugu daray hadduu yahay qof faqiiroo aan waxba haysanba oo sabool ah oo asaguba uu ka samray hadduu isaga kaa qaarajiyo war hadda kan adaaba ka samrae laba qaawan isma qaadee xoolahaygiisii baad odhanaysaa raacina maayo xadiidku wuxuu ka hadlayaa calaa mali xuquuqdan aad leedahay oo ninkan aad u doonatay asna uu kan kugu wareejiyey kan lagu wareejiyey waa inuu heli karaa waxaas ayib labadaa qodob buu xadiidku ka hadlaya matlul haniyi qofka waxaystaa meermeerintiisu dulmun waa gardarro wa idaa goortii utbica la raaciyo axadukum midkiin kan wax la raacinaya dee waa kii deynta lahaa anuu deyn kugu lahaa baan kugu imid deyntaydii isii qof baad i calaa malii'in qof buuxa malii maxaa loola jeedaa waxaan aad iga baahan tahay <coughs> oo aad igu leedahay qof heli kara anna aan deyn ku leeyahay falyatbac ha raaco uu raacaya amarkaasu muxuu yaha marka ha raaca mawaajib ah jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan inuu nadbi iyo sunno yahaye inaad ninkaa lagugu wareejiyey raacdid laasim iyo waajib aysan kugu ahayn can ibni cabbaasin alxadiidu thaani walarbacuun xadiidka afartan iyo labaad can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alladii ruuxa yacuudu ku noqonaya fii hibatihi wixii uu bixiyo hibeeyey kal kalkelbi ay ayuu la mid yahaa oo yacuudu ku noqonaya fii qay'ihi mantagiisii hunqaacadiis rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkan jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen qofkii wuxuu hibaahu bixiyey oo qof siiyo uu u hibeeyey qofkiina uu wixii ka guddoomo oo ka oo ka qaatay inuu ku noqdaay inay xaaraam taho aysan bannaanayn qof baad wax u hibaysay waad siisay wuu kaa gadoomo inaad ka daba togtoo ku noqoto waa kaa xaaraam jamaahiiru ahlicilmi baa sidaa qaba ayib hal masaley ka soo reebaanoo ah ilmihii aad dhashay wixii aad siisay waa kaga noqon kartaa oo nucmaan ibnu bashiir baa aabbihii intuu xoola siiyey dee hooyadii waxay ku tidhi waxaan rabaa wiilkayga xoolaha aad siisay inaad nebi moxamed noo wada geysidoo uu nebigu markhaati kaga noqdo wiilkaygu hantidan inuu leeyahay wiilkiibaa marka la soo kaxeeyo nebiga loo keena nucmaan ibnu bashiir ina alxalaala bayinun saxaabiga warinaya soo garan maysaan waa saxaabigaas ninka la wado oo wiil yara markaas aabbihiisoo bashiirna saxaabi bu ah meeshii haddii la keenay wuxuu nebi allow xoolahaasaan siiyey hooyadii baa tihi markhaati baan rabaa nebigu inuu ka noqdo markhaati ka noqo hal su-aalaa la weydiiyo nebigu wuxuu ku yidhi ilmahaagoo dhan sidaan muu samaysay markaasuu yidhi maya haddaba arrinkanu waa jawr iyo dulmi iyo xadgudub aniga nebi moxamedana dulmi markhaati ka noqon maya buu ku yidhi sal alla wasalam markaasuu muxuu sameeyey hadda wuu kala noqdo xoolihii wiilka uu siiyey maadaama jawr lagu sheegay wuu kala noqdo odaygii hibayna ahay tanina nebigu muxuu leeyahay qofkii qof inta wax siiya wixii kaga noqda wuxuu la mid yahay ay mantagay oo mantagiisii dib u cunay labadaa xadiid bay culummadu waxay rabaan inay jamciyaan markaasi waxay leeyihiin qof kale waxaad siisay kagama noqon kartid laakiin ilmahaga waxaad siisay haa wax kaga noqon karta axnaafta waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu ku tusinayaa wixii aad bixisay inaad ku noqon kartid soo jamaahiirtu say u fasireen mana sheegin ayagu waxay leeyihiin maya xadiidku wuxuu ku tusin wixii aad qof siisi inaad kaga noqon karti oo ay bannaan tahay xaggee kaa tusina waxay leeyihiin eygu waa xayawaan miskiin ah wax takaaliifoo saaran iyo dembi loo qoraya ma jiro ajar iyo xasanaadna ka ohel maayo toban jeer hadduu maanta ma tago mantagiisii toban jeer hadduu ku noqdo maantana dembi ka soo gaari maayo xadiidkuna wuxuu sheegay qofkii wuxuu bixiyey ku noqdo waa ay mantagay oo mantagiisii cunay eygu hadduu mantago mantagiisa cuno ma dembi baa loo qoraa ya saxaaraan buu ku dhaca waa maya bes bay yidhaahdeen qofkiina eygaasu la mid yahayo dembi loo qori maayoy yidhahdeen halkaasay ka rideen ayaguna marka jamaahiirtaa laakiin ka saxan sida jamaahiirtu mara wuxuu nebigu meesha u keenay ficilkaasaa wuxuu yaha ficil xun oo nebigu wuxuu rabaa ummadda inuu ka didiyo yidhaahdo war iska ilaaliyo ka fogaada ayib alladii kan yacuudu ku noqonaya fii hibatihi hibadiisa kalkelbi ey ayuu la mid yahay oo yacuudu ku noqonaya fii qay'ihi mantagiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey alxadiidu athaaliu walarbacuun xadiidka afartan iyo saddexaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu maa min muslimin qof muslimihi ma jiro oo yaqrisu tallaalaya qarsan tallaalid aw yasracu ama beeraya sarcan beer oo fa yaakulu marka ay wax ka cunayaan minhu beerta xaggeedii ama tallaalka xaggiisii dayrun shimbir shimbiro aw insaanun ama qof bani aadam ah aw bahiimatun ama xayawaan mayeeraan ah ilaa kaana lahu qofkaa waxaa u ahaanaya bihi tallaalkii iyo beertii uu sameeyey sababkeedii sadaqatun sadaqa ayaa u ahaanaysa oo thawaab iyo ajar buu ka helaya rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey shareecada nebiyulaahi moxamed khayr ummaddan anfacaya mid adduunya mid aakhara ma jirto ilaa way ula timid oo way u caddaysa wax ummaddan shar iyo dhibaato ku ana ma jiro ilaa way uga digtay shareecadeennu maaha wax ku kooban oo keli ah in masaajidka lagu tukado ama dersi la akhriyo ama dersi la dhagaysto waa shareeco kaamil oo nolosha bani aadamkaoo dhan kulli ka hadashoo qaada dhigtay weliba qaabkii ugu wanaagsanaa oo ugu habaysnaa ayay u qaabaysa oo u jadwalayso u hogaajisa waxaad u fiidhisaa xadiidku wuxuu sheegay maa min muslimin qof muslimii ma jiro muslimku waa ismi nakira ah maa naafiyana waa ka hormartay muslim oo dhan baa soo gelaya marka muslim oo dhan <clears throat> ayaa soo gelaya hadduu yahay muslim caasi ah iyo hadduu yahay muslim ilaahay ateeca <clears throat> iyo hadduu yahay waxaa weeyaan muslim wax si ka yihiin kulligood waa soo gelayaan muslim oo dhan magacaa wax allaala wixila rag iyo dumar xor iyo addoon mid fiican iyo midaa fiicnayn kulli waa soo gelayaa adoo caasiya haddaad beerbeertid oo cidi ka faa'iiddo dee muslim baa tahay ajar baad ka helaysa caasinimadaaduna waa dembi kuu gooni ah ajarkan iyo khayrkan aada shaqaysatana waa barwaaqe iyo khayr ayib xadiidku marka wuxuu inugu dhiirigelinayaa waxaa loo yaqaana tabaca in la shaqeeyo tabac lala yimaado weliba khaasatan wuxuu inugu dhiirigelinayaa beeraha in wax la beerto ama wax la tallaalo sidaa awgeed bay culimmadu waxay isku khilaafeen afdalu kasbin wax qof bani aadam uu ka shaqaysto waxa ugu fadliga badan maxay tahay qolyo waxay yidhahdeen waa beeraha xadiidkan ayuu daliishanayay qolyana waxay yidhaahdeen waa tijaarada iyo ganacsiga iyo becshirada kale qolyana waxay yidhahdeen waa jihaadku oo nebiyullaahi moxamed iyo saxaabadiisu waxa ugu badan oo dakhli iyo dhaqaalo ka soo galaan hanimada ayay ahaan jirtay wax ka fiican oo wax ka soo galan hadday jiri lahaydna ilaahay baa u doori lahaa camalkaasay marka qolana ku khasiseen xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay kayrkii waxaa habboon inaan camal gooniya lagu khasisine habda la eega makaanka iyo wakhtiga la joogo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay inoo maslaxa badan tahay baahideenna marka la fiiriyo beeraha inaan ka shaqaysano nacfiga meesha la joogo iyo wakhtigaasay ku habboon tahay baahideeda mararka qaarkood waxaa laga yaabaa tijaaradu inay fadli badnaato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa harqaanku inuu fadli bato hadda waxaa la fiirinayaa booska iyo wakhtiga iyo dadka la fiirinaya xadiidkani marka wuxuu sheegay beertii aad beeratay cid allaala ciddii wax ka cunta inaad ajar ka helaysa ilaa goormuu ajarkaasuu kuu soconayaa kow ciddase cunaysaa ma cida adigu u fasaxdayba jaabir ibnu cabdilaahi baa wuxuu wariyey xadiid muslim fii saxiixu ku warinayo inuu nebigu yidhi maa min muslimin yaqrisu qarsan ilaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa qof muslima ah ee wax beeraya ma jiro ilaa wixii laga cunay ajar buu ka helayaa wamaa suriqa minhu lahu sadaqa wixii laga xadayna ajar buu ka helaya beertaadii baa tuug inta u dhacay buushandada ka buuxsadayba wixii yaallay qaybo ka mid ah in beertaada tuugxada miya adugu ugu talagasho umaa talagelin wixii oo aadan niyoonin baa ajar lagaaga qoraya haddana wamaa suriqa minhu lahu sadaqa wixii laga xadayna sadaquu ka helayaa buu nebigu sal alla alih wasalam walaa yarsacuhu axadu ilaa kaana lahu sadaqa ilaa yowmi alqiyaama beertaa aad beertay iyo tallaalkaa aa mudday wixii laga nusqaamiya xabad mirana allaha ka dhige ilaahay ajar iyo hawaab buu kaga qorayaa ilaa maalinka qiyaame laga gaarayo wax weyn soo maa waxay culimmadu leeyihiin waxaa la mid ah waxyaalaha nacfigoodu uu yahay caama ummadda wax u taraya xaggana wax sii jiraya ah sida ceelasha in la qodoo kale inta ceelkaasu qodan yahay oo ummada ku intifaacayso ajarkeeda waa kuu soconaya ilaa yowmi alqiyaama ummadaha muslimiinta ah luqadeedo kuwaan ku hadlaynoo soomaaliyeed oo tuulooyinka iska degan oo iska baahan oo manaha oo rafaadsan ruuxa inta ilaahay waxsiiye xataa cid kale haduusan waxu tarin walaalihii la dhashiiyo ehelkiisa iyo faamilkiisa inta ceel u qoda yihahda wax ka cabba ilaa yowmi alqiyaamati ajirkeeda waa u soconaya haddaad beera u farshid dadkii oo tidhahda beeraha ka shaqaysta ayaduna waa la mid laaga biya iyo waxbaad u jeexdo meelaad biyo uga jeexday ilaa yowmi alqiyaamati xayawaanka iyo shimbiraha ka cabaya ajar baad ka helaysaa wax allaala wixii nafla ah oosan ku neefla ahoo meeshaa wax ka isticmaala ajar baad ka helaysa ceelkaa biyaha quraanjooyinka iyo abeesooyinka iyo waxa inta ku dhexdhaca ka faaidaysan ajar baad ka helaysa qof kastoosan ku neefla ah xayawaan kastoo noola ah sida awgeed acmaasha noocaasoo kaleeta waa wax wanaagsan masaajidkan hadda sigiska ceel baa u qodan baan filahaya saas maa imisaa ka weysaysata imise qofbaa waxa weyaan laga yaaba xataa inaysan ka cabaan biyihiisa soo wax badan maaha afar iyo labaatanka sac maalin iyo hameen waad arkaysaa maqribki waa laga weysiisan cushihii waa laga weysiisan subxii waa laga weysiisan duhurkii casarkii biyuhu iskama socdaan maogta dad bay kharashkooda ku socdaanoo la baxay ilaa yowmi alqiyaamati ajarkooda u soconay masaajidka hadda waa kaloo dhismaa ku socda soo maaha qaybna waa dhimantaa qaybna waa socotaa hal shilin baad ku darsataa shan shilin shantaa shilin oo aad ku darsatay ajarkeedu ilaa yowmi alqiyaamati buu kuu soconaya weligaa marka khayrka haya dhayrsan kama warqabtid xasanaadka aad janno ku geli doontid kamana warqabtid sayi-aadka aad cadaab ku mudan doontid mar haddaadan labadaa midna ka warqabin maalinkaas waxaad haysid wax ku darso kii shalay ahaa in la aqbalaya inkaa lagama warqabo kanaa maanta laga yaaba ilah inuu kaa aqbalo ku darso wax ka faaidayso ayib acmaasha noocaasoo kaleeta ahoo marka waxtarka lahoo mutacadiga ahoo bulshada u tilaabaysahay waa ka faa'iida badan tahay acmaasha qofka asaga ku kooban can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa min muslimin qof muslimihi ma jiro oo yaqrisu tallaalaya qarsan tallaal geed unbuu tallaalay wax unbuu taagay aw yasracu ama beeraya zarcan beer ka waran ruux gaalow hadduu sameeyo beero masaajidka hareerihiisu inta beera ka falay sigiska nin gaala hadduu yidhaahdo muslimiintaan ugu talagalay sadaqa iyo ajar makaga hela yaa adduunyada in loogu barakeeyaa dhici karta oo adduunyadii xoolaha uu ka soo bixiyey loogu bulaaliyo muddo ay u sii jirto laakiin ajar iyo hawaab aakhare janno uu ku gelaya cadaabna kaga badbaadayaa maya caaishaa waxay nebi maxamed weydiisay nebi maxamedow ninka ibnu judcaan la yidhahda ka waran bay tiri waa nin wakhtigii jaahili dhintay jaahili ahaa isagoon islaamin buu dhintay qaraabaduu xidhiirin jiray khayraadku ku fiicnaa ninkaa ka waran wax allaala wuxuu samayn jiraoo khayra aakhre ma anfacaya markaasuu yidhi maya caaishu hal maalin oo noloshiisa ka mid ah ilaahu dembigayga dhaaf muusan ohan buy hal maalin oo noloshiisa ka mid ah sidaa awgeed wax allaale waxaad garanayso adduunkan samayn jiray oo khayr ahaa aakhara wax kaga horeeya male leh habaa'an manhuura aw yasracu ama beeraya zarcan beer fa yaakulu markaa waxaa wax ka cunaya minhu beerta xaggeeda ama qarsigii tayrun shimbir aw insaanun ama qof bani aadam ah aw bahiimatun ama mayeeraan ari iyo geel iyo lo iyo xayawaankaas ilaa kaana lahu ruuxa waxa u ahaanaya bihi shaygaas sababkiisa sadaqatun sadaqa u ahaanaysa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun muslim alxadiidu alraabicu walarbacuun xadiidka afar afar iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu caninebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu inuu yidhi ishtaraa rajulun ninbaa wuxuu iibsaday caqaaran guri fa wajada wuxuu helay alladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara guriga fii caqaarihi gurigiisibuu wuxuu ka helay jaratan aashuun fiihaa dhexdeedana uu ku sugan yahay dahabun dahab aashuun dhan oo dahab ah ayuu hela fa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga alladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara guriga khud qaado dahabaka dahabkaaga qaado ninkii guriga iibsaday baa wuxuu ku yidhi ninkii guriga laga iibiyey gurigii aan kaa iibiyey aashuun dahab aan ka helaye qaado aashuunkaaga innama waxaan waxaanuun kaa iibsaday minka adiga al arda dhulka bas walam ashtari kaama iibsan addahaba dahabka kaama gadan anugu wa qaala wuxuu yidhi alladii kii lahu asagoo u sugnaaday alardu dhulka kii asalka dhulka lahayo laga iibiyaa wuxuu yidhi innamaa bictuka waxaan kaa iibiya al-arda dhulka iyo wamaa waxa laala waxa fiihaa dhexdeeda ku sugan labadaba waa isaga kaa iibiy nimankaasu adduunya nibcaayeena maanta haddii lagu odhan lahaa guri intaad geetaa dahab ka dhexheli lahayd anaa la joogaydii laga sheegahaya ninka soomaaliga ah unbay kuu noqon lahayd fataxaakamaa waxay u soo xugum tageen ilaa rajuli nin fa qaala wuxuu yidhi alladii kii taxaakama ay u soo xugum tegeen ilayhi xaggiisa alakumaa idinkama waxaa idiin sugnaaday waladun wax cunuga caruur ma leedihiin qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood lii aniga waxaa ii sugnaaday ghulaamun wiil wa qaala wuxuu yidhi alaakharu kii kalena lii aniga waxaa ii sugnaatay jaariyatun gabaar qaala ninkii xaakimka ahaa wuxuu yidhi ankixaa u guuriya alghulaama wiilka aljaariyata gabadha wa anfiqaa ku quudiya calaa anfusihimaa naftooda minhu dahabkaa xaggiisa watasadaqaa kuna sadaqaysta rawaahu lbukhaariyu muslim ayib xadiidkani wuxuu ina tusinayaa horta wuxuu ka warramayaa waa ummadihii inaga horreeyey ummadda nebi moxamed maaha sala allahu calayh wasalam ummadihii inaga horreeyey weeye wuxuu ku tusinayaa saddexdaa alla ka cabsigooda iyo waracnimadooda iyo siay ilaahay ugu xirnaayeen ninkii dhulka gatay dhulka wuxuu ka dhexelay dahab wuxuu leeyahay dahab kaaga qadanyaho dhulkan anaa kaa gatay laakiin dahabkan kaama gadan kii kalena wuxuu leeyahaa dhulkiiyo dahabkaba waa isaga kaa iibiyey kii xaakimka ahayoo loo yimid riwaayo kale waxay sheegaysaa na saar markuu yidhi inuu xishooday oo baqayo ilahi baan ka baqay anugu laakiin ilmamaleedihiin haah bay yidhahdeen markaasuu hawshaa u sheegay arrinkaasi wuxuu ku tusinayaa inay wax kala gateen oo dhulkaan la kala gatay layskuma haysto wuxuu arrinkani ku cad yahay marka caqdigaani inuu sariix ahaa dhexdoodana uu dhacay dhulkana la kala gatay kii dhulka gatay marka wuxuu aaminay dhulkan keliyaad gadatay dahabkana shuqulkuma lihi kii dhulka laga gadayna wuxuu aaminay dhulka iyo dahabka ku dhex jiraba waxaa weeyaan waa lagaa gaday waad iska gada shareecadeenna marka la fiiriyo maxamediyada ah labadii ruuxoo noocaaha saydna isaa isu qabtaan waxay culimmadu leeyihiin qofka mushtariga ah oo dhulka soo gatay baa warkiisa la qaadanaya yaa markaa yeelanaya dahabki waxaa kale jira mushtari iyo baaci mushtarigu waa qofka lacagta wato waxgatay baac waa qofka mushtarigu waa midka lacagta wata baayicuna waa midka badeecada haysta labadii nin marka markay isqabsadeen dhulkan dahabkan iyo dhulkaba waan kaa iibiyey iyo maya dhulka keliyaan anigu kaa iib kaa iibsaday iyo dahabka kaama iibsan hadday sidaa isu qabsadeen shareecadana waxay qabtaa mushtarigii dhulka la soo wareegay warkiisaa la qaadanaya warkiisu muxuu ah dahabka inuusan ninkan dhulka soo gatay u lahayn ee weli ninkii hore milkigiisa uu baaqi ku yahay ma la fahma sidaas weeye waxaa suurtowda inay si kale isu khilaafeen oo suuradii caqdigaoo kaleeto caqdiga suuradoo iyo dacwada dhexdooda taalla marka la fiiriyo inay dhan kaleeto khilaafkoodu ta'hiir ka yeesho oo xukumka markaa wuxuu noqonayaa waan kaa iibiyey dhulkan annaga waan kaa gatay dhulka laakiin dahab baan ka dhexelay ma u xasuusta marka kana dhulka iyo wixii inuu ka wada iibiyey marka xasuus ma taallo waana la isu tanaasuli waayey marka maxaa la samaynaya waa isdhaarsanaya beycina marka waa lagu kala noqonaya beycina waa lagu kala noqonaya waa lagu kala tegaya markaa ayib waxaa kaloo suurtowda haddii midna la garan waayo wixiiba waa la xasuusan waayo dhulkiibuu gatay kiina wuxuu yidhi anigu alaabtaan melihi waxbaa laga dhexelay oo laga soo qaaday culimmada qaar ka mida ah waxay leeyihiin waxaa la samaynayaa mar hadday sidaa tahay rikaas baa laga soo qaadaya dhulkan asalkiisii iyo dafnuljaahili hadday taho wax meeshaa laga soo saaray ay tahay rikaasu kalu noqonayaa kii dhulka gatay ayaa qaadanaya haddii dhulkaanu dhul islaam uu ahaayo dafnuljaahili hore ay wax ku aaseen uusan jirinna baadi muslim baa laga soo qaadaya inay baadi muslin tahay ayaa laga soo qaadaya oo meeshaas ayadaa taalla haddii jaahil laga noqdana xoolo dayacmo oo kalea laga soo qaadaya baytulmaalka muslimiinta iyo meelahaasaa la geynayaa masaalixda caamka ah lagu bixinaya marka waxay ku tusinaysaa waracnimadu qaalinimadeeda waxay kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa wiilasha iyo gabdhaha dayartaa ah inay waalidiintu isu guuriyaan guurkoodana ay ka qayb qaataan soomaalidu dhaqana waxay leedahay wiilashaa la garab istaagayo loo guuriya laakiin ninka gabadha laga guursanayo ayaduba wax ka rabaaba hadduu milyan dheer yahay oo mid miskiinoo waxba haysan uu gabadha ka soo doono isagaas wax ka hunguriyeynay dhaqankaa meelaan ka keenay anugu garan maayo laakiin gobonnimadu waxaa weeye saad wiilka ugu dhisaysid gabadhana u garab istaag saad u jeceshahay inay baari kugu noqdaan adiguna xoolahaga baari ugu noqo sax gabadha nin baa guursanaya oo mas-uuliyaddeeda la wareegaya laakiin waa gabadhaadii oo kama maaranto hadduu ninkaanu asagu isxilqaamay oo dhisanayo booskaagii waalidnimo oo hooyanimo iyo aabbannimo ma wuxuu ku ekaaday inaad tiraha sooriya iyo gabaati isii ha xagg iyo xagga midna u dhaqaaqi maysi war dhaqankaas hal iska daayaan anugu odhan laha gabdhaha hala dhiso ninkii gabar laga guursanayo gabadha ha dhiso ninkan kale waxaa ugu daro ha lagu caawiyo waa khayr iyo barake ijaabo markii la adkeeyey oo gabdhihii la yiri waxa weeyaan lacag baa laydinka rabaa iyo xarago iyo yarad iyo gabaati iyo sooriyo iyo aayo wax u dir iyo awo wax u dir guurkiibaa adkaaday zinadiina waa fududaata markaasaa isbitaallada qaarkood waxaa la ii sheegayaa gabdho yar yar ah oo iskool dhigta oo uur inta yeeshay iska soo ridaya haddana waalidiin baa iskuulka u dirsanaysa marka gabarh soomaaliyeed baa la ii sheegay oo isbitaal ka shaqaynaysa isbitaal gaala ah oo uga tagtay isbitaalka waa xaafaddai islii isbitaalka waxay uga tegaysaa dhakhaatiirtii gaaladaha waxay leeyihiin maalin walbeeta ilmahan soo ridna ilmahan muxuu yaha gabdhuhu waraysanaya saaxiibkaba uu wareeyo in la ogaado marra waa iska soo tuuraya gabadhibu marka wuxuu ku leeyahy hadhowaad waxaad tidhahdaan isma salaana ah annaga muslimiinta raggii iyo dumarka ajanabiga isma salaana waana kuwaan gabdhihiinniibuu ku leeyay damiirkaygaa meesha isin waayo waa ka carari tiri isbitaalkii gabadhii saasaa layga sheega waxaa noocaasu inay faafaan waxaa ka qayb qaadanaya guurkii in la adkeeyey sida awood guurka hala fudaydiyo dayarta laisu guur waxaa kaloo mushkilo kala noqotay ilmihiio liyo sideed toban jir kasoko ku qaangaaribaaya ayadan waa itixaan kaloo soo kordhay sistam gaalaan ku hoos lahay siddeed iyo toban sana lagu ka hoos qofkii ku guursada waa bes faldembiyeed buu gala ayaduna waa mushkilo kaleeto marka sida wax loo xallin lahaa hala xalliyo guurkana hala fudaydiyo dhismihiisana ha laga qiqbaato dayarta isguursanaysa ha loogu kaalmeeyo ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu can inebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ishtara culimmadu waxay isweydiiyaan labadaa ninkee fadli badan warniyahu dahabkaaga igahoo dhulkaana kaa gatay dahabka kaamakaama gadan iyo maya allahay ka alle dahabka waa kaa gatay idhaaf labadaa ninkee fadli badan bay culimmadu isweydiiyaan qolyana waxay ku dareen iyo xaakimkii kale xukumayna xataa ku dar oo ilaahay xaqa waafajiyo sida wanaagsan u maamulay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu can inebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi ishtaraa wuu iibsaday rajulu nin min rajuli ninba wuxuu ka iibsaday caqaaran guri fa wajada wuxuu helay alladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara guriga kii soo iibsaday fii caqaarihi gurigiisibuu wuxuu ka dhex helay jaratan aashuum oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay dahabun dahab fa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga alladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara guriga khud qaado kii guriga iska iibiyey khud qaada dahabaka dahabkaaga qaaduu ku yidhi innama ashtaraytu waxaan kaa iibsaday minka adiga al arda dhulka walam ashtarika ma iibsanaa dahaba dahabka wa qaala wuxuu yidhi alladii kii lahu asaga uu sugnaaday al ardu dhulka markii horeba innamaa bictuka waxaan kaa iibiya alarda dhulka iyo wamaa waxaa fiihaa dhexdeeda ahaaday fataxaakamaa waxay u soo xugumtageen ilaa rajulinin ninkaanu muxuu ahaa culimmada qayb ka mid waxay leeyihiin nebi daawuud buu ahaa qeybi waxay leeyihiin boqor gaalaho markaa jiray buu ahaa qaybi waxay leeyihiin nin iska aho ayagu xakam ay ka dhigteen buu ahaa nin muslim oo caadila inuu yahay ee wanaagsan baa ka muuqata ousan gaal ahayn faqaala wuxuu yidhi alladii kii taxaakama ay usoo xugum tageen ilayhi xaggiisa alakumaa labadiinna ma idiin sugnaaday waladun walad caruuraad leedihiin ma jirtaa qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood li aniga waxaa ii sugnaaday hulaamun wiil waxaa laga yaabaa diintoodii bay sidaa ku bannaanayd masalada qaabkan in loo dhiraandhiriyo wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi li aniga waxaa ii sugnaatay jaariyatun gabar qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ankixaa u guuriya algulaama wiilka aljaariyata gabadha u guuriye wa anfiqaa quudiya calaa anfusihimaa naftooda minhu xoolaha xaggiisa xalu ka haday watasadaqa kuna sadaqaysta rawahu lbukhaari wa muslim ummadihii hore xadiidkanu maadaamuu quseeyo muxuu nebigu inoogu sheegayaa sala allahu calayhi wasalama waxaa ka muuqda xadiidkan waracnimo iyo xalaal miiradnimo sarriigasho wixii aadan xalaalnimadooda humin laga sarriigto sidaa awgeed nebigu wuxuu inoogu sheegayaa inaynu inaguna sidaa ugu dadaallo xalaal miiradka alxadiidu alkhaamisu walarbacuun xadiidka afartan iyo shanaad can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama abqadu rijaali rag ninka loogu nicay badan yahay ilallaahi ilaahay xaggiisa al aladdu waa midka dooda badan alkhasimu ee muranka badan rawaahu albukhaariyu wa muslimun khasim khaada waa la kordhigayaa saadkana waa la hoos dhigan khasim macnaheedu waxaa weeye qofka aadka u dooda oo hadalka afka ka buuxsada oo qarjajaclaha ah oo maanta dhowr muranka iyo dooda socota ah murankiisa iyo doodiisuna xaq cadde aysan ahayne wax uu qaribaya ay tahay kuwa noocaasa ilaahay khalqigiisa ugu nicbi inuu qofku doodyahan yahay dooda ku fiican laakiin xaqa uu ku soo dhiciyo waa sharaf iyo wanaag laakiin qofkii inta ilaahay dood haddana doodii inuu baatil u adeegsado iyo xaqa inuu kaga hortagaay khalqiga ilaahay nicib yahay buu ku jira waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam ana zaciimun bibeytin fii rabad اljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa waxaan u ballan qaadayaa guri jannada ilaahay ku yaalla qofkii muranka iyo dooda iyo qarjacacda isaga taga walow shaygaa lagu doodaya asaguba ha ku xaq lahaadee dooda iyo garta asaguba ha lahaado ha isu arko inuu sawaab ku taagan yahay dar ilaahay ninkii uga taga oo ka xishooda oo ka sariigta ballanqaad nebi moxamed buu haystaa inuu jannada gelayo sal alla alih wasalam waxaa nebi moxamed uu sheegayana ma aha wuxuu iska sheegaya waa waxyi wa bibeytin fii wasati aljannati liman taraka alkadiba wain kaana maasixan waxaan kaloo u ballanqaadayaa guri jannada bartankeeda ku yaalla qofka beenta isaga taga walow ha ku kaftame iska daa beenta dhabna ha uu sheegin dhayalla ha uu sheegin kaftan iyo kas midna ha u sheegi qofkii beenta iska daaya oo buuggeeda iska laaba nebi maxamed baa wuxuu leeyahay ballan baan u qaadaya inuu guri jannada ilaahay bartankeeda ku yaalla helo wa bibeytin fii acla aljannati liman xasana khuluqahu waxaan u ballan qaadayaa qofkii akhlaaqdiisa iyo dabcigiisa iyo dhaqankiisa wanaajiya guri jannada meesha ugu sarraysa ku yaalla inuu gelayo waxaa nebi maxamed uu sheegayaa waxaa weeye dhaqanka wanaagsan dabciga wanaagsan akhlaaqda wanaagsan himamka caaliga hoo ah sarreeya ayuu ummadda ku irshaadinayaa ku hanuunaya nebigu sal lay slam wixii dhaqan xumo ah oo ummadda dibudhac ku keenayana nebigu waa kala dagaalamaya sal allahu alih wasalam sidaa awgeed waxaa ina qaribay maantaytu oo in badan quluubteenna cuqdad iyo nacayb isu keendhigay waa dood aan jid iyo jahal ahayn oo aan xaq lagu caddaynayn oo aan baatil lagu zuulinayn ee annaga ree hebela iyo idinka ree hebela intay ku bilaabata marka dambena gacanka hadal tagta kala go' timaadda kala fogaasho keenta in la iska aamuso la isgooyo ku timaado waxaan macno lahayn wey isaga tag marka wakhtigaaga ku ekow masaajidkaaga dantaada muran iyo dood iyo qarjajac ma dhalayso aan macno lahayn oo wax faa'iide aadan ka dhalanayn aadan ka helaynin oo saad u marmaysay markaad ka tagtid aad leedahay qoomamo ilah maxaa gacanta kuu geliyey maxaad u gashay baabkaas maxaa meeshaa ku fariisiiyey maxaa qofka ula hadahay baababka noocaasaba iska xirbo can caaishata waxaa laga wariya radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama abqadu rijaali rag ninka loogu nicay badan yahay ilallaahi alla xaggiisa al aladdu waa midka dooda badan al ee murmaha ahoo murankiisu aadka u tira badan yahay rawahu lbukhaariy wa muslim wallahu aclam sala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin